بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal darsigan waa darsigeeni lix iyo tobanaad ee taxaraha inoo ahaa kitaabkeeni cumdat laxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu salaad waxaan kasoo hadalnay baabu ladaan darsiga maantana hadduu allaidmo wuxuu ku saabsanaan doonaa baabu istiqbaalu lqibla qaabilitaanka qiblada oo la qaabilo iyo sida qofka muslimka laga doonayo inuu la yimaado weyaan qiblada saad la saad la socotaan waa alqiblatu hiya alkacba weyan almusharafa qiblat lmuslimiin muslimiinta meeshay u jihoodaan salaadooda ay ula aadaan ula jeestaan waa kacbada ee sharafta badneyd waana waxay ciwaan u tahay midnimada muslimiinta iyo waxdaaniyadooda qalbigoodana meesha uu ku urursan yahay weyaan oo maxay dhahaan muslimiinta oo dhan wajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim waa nabi ibraahim ku duceeyey oo markii maka uu duceeyey wajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacalahum maxay dhahaan ilaahay subxaana watacaala ay weydiisay taana iyo ilaahay ka dhigay subxaana watacaala allah subxaana watacaala kacbada wuxuu ka yeelay qiyaama linnaasi fi axwaalihim adduunye iyo aakhiraba iyo meel ay amni u ah oo iyaga ay ku xasilaan markay dhibaatooyin la kulmaan waxayna helayaan markay kacbada hoostagaan amni iyo ammaan iyo iimaan kacbada baaqi ahaanshaheeduna wuxuu tusinayaa in xajka iyo maxay dhahaan islaamnimada iyo diinta ay baaqi tahay waayo calaamatu baqaai diini wa qiyaamihi waxay tahay kacbada inay taagnaato oo nebiga wuxuu tilmaamay aakhir zamaanka kacbada in uu burburin doono nin xabashi ah uu dhagax dhagax u fujin doono ayuu nabiga sheegay sala allahu caleyh waali wasalam marka kacbada nabiga sala allahu caleyhi waali wasalam hijrada qabla alhijrati wuxuu u tukan jiray dhanka bayt almaqdis wuxuu markuu madiine usoo hijrooday nabiga sala allahu caleyhi wasalam yahuudna ay madiino degneyd ayuu nabiga sala allahu alay wasalam bayt almaqdis ayuu u tukada xaggeedii laakiin qabla alhijra nabiga kacbada iyo bayt xaggooda buu u tukan jiray kaana yusalii يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا في قبل الهجرة أما لكن لما وصل إلى المدينة أما مركو مدينة أسو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كلي أيو كو أكيستي إنو قابله لحي التمام بلود أيو بيت المقدس حق أتو كان رسولك صلى الله عليه وسلم لكن وحو آد أجعلا ومر والبابا سماذا وفي رنجر إنو waxay soo dega darteed ayaa in la lawaaji loosoo maxay dhahaan la faro inuu kacbada xaggeeda u jeesto sanadka labaad ee hijriga ayaa nabiga waxaa lagu faradeelay inuu kacbada xaggeedii u jeesto oo aayaddii markay soo degtay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah waina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna anahu alxaqu min rabbihim wama allahu biqaafilin camaa yacmaluun aayaddaa markay soo degtay ayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la faray inuu kacbada xaggeedii aado u qaabilo markaas ayuu nabiga sal alla alay slam kacbadii xaggeeda u qiblo oo u jeestay salaadihii oo dhan asxaabtiina ayagoo salaad subax ku jiro ayaa qaarkood warka soo gaaray sida axaadiista qaar aan ku arki doona hadduu legmo noo soo socda qaabilitaanka kacbaduna waa ruknu min arkaan waa shardu min shuruudi salaad ayay kamid tahay istiqbaalu lqibla shuruudaha salaada ayay kamid tahay kacbadu qaabilitaankeedu waa waajib ama waaba shardi oo shuruudu salaad kamid ah oo qofka isagoo kari kara hadduu ka jeesto salaadiisii way burtaa maanaa shardi waa la yihah maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi walaa cadaman lidaatihi macnaha waxa la-aantiisa la-aan ay ka ratibmaysa ayaa shardi la yihaahdaa shaygan haddii la waayo wixii dhan la waynay lakin haddii la helo kama ratibmayo in shaygii la helo lakin waxaa dhici karto in shaygina uu joogo uusan laazim wujuudna usan ka ratimin cadamna usan ka ratimin weyn xadiidka ugu horeeya ee baabka waa cabdullaahi ibni cumar xadiidkiisii radi allahu tacaala canhumaa ana rasuul llahi sal ll slam kaana wuxuu ahaa nabiga yusabixu calaa dahri raaxilatihi wuxuu ku sumaysan jiray baabadiisa dusheeda xaydu kaana wajhuhu yuumi meel allaala meeshii wejigiisa u ahaado ayuu ishaari jiray yuumiu birasihi madaxiisa ayuu ku ishaari jiray oo maxaa loola jeedaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka uu sunaysanayo qiblada qaabilitaankeedii marka hore unbuu qaabili jiray markii kasoo hartayna meeshay daabadiisa u jeesatay tukan jiray cabdullahi ibni cumar wa wuxuu ahaa ibni cumar yafcaluhu kii sameeya siduu nabigii sameyn jiray sal sl fii riwaayatin kaana wuxuu ahaa yuutiru kii ku witriya calaa baciirihi ratiga dushiisii ayuu ku witrin jiray nabiga sala allahu alay w bukhaarin waxaa u sugnaaday nabiga inuu ahaa sala allahu caleyh ali wasalam walimuslimin wuxuu yiri muslim riwaayadiisii hayra anahu laakiinse nabiga laa yusalli calayha almaktuuba salaadaha faradka daabada dusheeda kuma tukan jira nabiga sal slam walilbukhaari ila alfaraa'id kaana yuutiru calaa baciirihi ila alfaraa'id wuxuu ahaa nabiga sal l slam midka ku witriya hashiisii dusheeda marka laga reebo faraa-ida salaadaha faradka oo waajibka marka laga reebo bukhaari ayaana soo saaray xadiidka kan dambe marka muxuu faa-ideeyey xadiidkan cabdullahi bni cumar radiallahu tacaala canhu wuxuu inoo faa horta wuxuu cadeeyey qiblada qaabilitaankeeda qaabka u noqonaya salaada faradka iyo salaada maxay dhahaan sunnaha sunadu qofka markuu qiblada qaabilo daabada u saaraha meeshuu doono ujeesan karaa daabada ula leexato ayuu la tukan karaa amaa salaada waajibka waxaa shardi ah qofka inuu qiblada qaabilo usana ka leexan weyn inuu qibladii qaabilo uusan ka leexanin muxuu yihi marka ilaaqu tasbiix calaa salaati naafila tasbiix in lagu ilaaqo oo layihaahdo kaana yusabixu oo nabiga uu ku sunaysan jiray salaada sunaha ayuu ku tukan jiray qiblada iyadana way tusinaysaa iyo in jawaazu safa salaati cala almarkuubi almakuul makuuli laxmihi fi safar in lagu tukan karo waxa la cuno hilibkiisa in lagu dul tukan karo waayo rati ayuu saarnaa nabiga sala allahu alay salam waa uuna ku tukadayn marka saa ayuu yihi nabiga sal slam saas ayuu yiri waxaa kaloo uu xadiidka faa-iideeyey waxa la cuno xoolaha la cuno maakulu laxmiga dhididkooda inuusan naajis ahayn oo daahir yahay rasuulka maxaa rabtiga marka qafka uu fuulo waxaa laga yaabaa inuu ku dhidido kulaalkiisii iyo waxaas soo gaaraan marka inuusan najaaso aheenna waa ay tilmaamaysaa min nicami illaahi tacaala ilaahay nimcooyinkiisii waxaa kamid ah inuu noo fududay noo sakiray xayawaanaadkan iyo dawaabka daabooyinkan la saaran yahay waayo haddii maanta ay duulduusho waxaa dhici karta qofka inay dhibaato iyo mashaakil la timaadeen salaada naafilada ah ama sunnada ah looma shardiyo qiblada in la qaabilo iyadoo wadadhan waxaa shardi keliya marka ugu horeysa qofka inuu qiblada qaabilo wixii kasoo haray meesha ay daabadiisa ula jeesato ayuu u tukan karaa sujuudda markuu daabad saaray sujuudda waxaa ka kaafinaya ishaarid qofka markuu xoogaa fooraarsado uu ishaaro iyaduna way ka gudaysaa bedela min arukuuci wasujuudi iyadoo taa qofka waayo ma istaagi karo mana rukuuci karo mana sujuudi kara mana rukuuci kara sidaa ayuu nabiga sal sl u ishaari jiray sidoo kale xadiidka wuxuu inoo faaiday cabdullahi bni cumar sida ugu dadaali jiray kudayashada nabiga sal slm iyo mutaabacadiisii fii kulli maa yaraahu wax walba uu ku arkay nabigu sameynayo ayuu sameyn jiray wen ayuu sameyn jiray xitaa waxay dhahaan asxaabtu ama ay dhihi jireen dadkii hore salafka ninka ugu dayashada badan nabiga asxaabtiisu waa cabdulahi bn cumar radi allahu tacaala canhu xitaa meeshuu nabiga ku xaaji gurtay wuxuu isku dayi jiray isagana inuu arinkaasoo kale sameeyo inuu arinkaasoo kale sameeyo waxaa kaloo xadiidka uu faa-iideeyey witerka inuusan waajib ahayn salaada witerka inaysan waajibin sababtoo ah muxuu yiri ila alfaraa'ida ila almaktuuba salaada faradka ama salaada maktuubada ayay labada riwaayadood kala yidhaahdeen marka haddii witarku waajib ahaa sida xanafiyadu ay ku tagtay xanafiyada waxay qabaan mogtahay inay inay inay salaada faradka salaada witerka uu waajib yahay inkastoo axaadiid qaarkood ay sida tilmaamayn laakiin sida sawaabka ah riwaayadan ay tilmaamayso witerka inuusan waajib ahayn ayuu tilmaamayaan waayo salaada faradka kuma ansaxayso daaba dushada in lagu tukado ilaa xaalaad oo oo oo oo inuu jiro ama xarbi ama cabsi ama si kale muyaane oo ilaahay subxaana watacaala wain kiftum farijaalan ow rukbaanan waatuu leeyahay idinkoo saaran ama wax saaran waa tukan kartaan xaafidu cala salaati wasalaatu wustaa quumu lilahi qaanitiin waa tii aayadii suuratalbaqara ku jirtay oo alla subxaana watacaala uu markii uu yiri salaada idinkoo taagan tukada oo markii dambe laga soo qasisay haddaad cabsotaan farijaalan ow rukbaanan وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء waqti ay dadku magaalada ama masjidka qubaa ay joogeen fi salaati subxi ayaa id jaa-ahum aatin waxaa u yimid nin yimaada oo fariin wada ayaa u yimid oo faqaala markaasu wuxuu yihi ina الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qad unzila calayhi leylata qur'aanu xalay waxaa nabiga lagu soo dejiyey qur-aan ayaaaayado ayaa kusoo degay oo qad naraa taqaluba wajhika ayaa kusoo degtay waqad umira waxaana la amray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo xaggeedii fastaqbiluuha qiblada xaggeedii qaabila wa kaanat wujuuhuhum wejiyadooda markaa waxay u jeeday ila shaami dhanka shaam oo maxay dhahaan koonfur marka madiine la joogo shaam waxay xigtay koonfurtii ka xigtay makana waxay ka xigtaa waqooyigay ka xigtaa madiine marka la joogo oo magaalada madiina fastadaaruu waay wareegsadeen ila lkacbati kacbada xaggeeda u wareegsa ragcana hadda waxaa loo yaqaanaa masjidka masjid lqiblatayn ayaa loo yaqaanaa laba qibladoo macnaha ragcadna waxay u tukadeen dhanka shaam ragcana waxay u tukadeen dhanka ragcada dambane maka xaggeeda ayay u tukadeen marka marka sidaa weyn oo wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cumar id jaaahum aatin nin ayaa u yimid oo wada maxay dhahaan khabarka nabiga sal alla ly slam ama waxyiga nabiga kusoo degay ayuu wada weyn maana ninka yimidna rajul min bani salima ayuu ahaa ayaa u yimid oo markaa kadibna yiri eh, nabiga qur-aan ayaa kusoo degay bacda salaati duhri mubaasharatan ayuu kusoo degay fi nisfi min shahri rajab fi sanati thaaniya sanadka macnaha bisha rajab ee eh, bartankeedii eh, sanadka labaad ee hijriga ayaa aayadihii kusoo degeen weyn oo ahay qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa wma jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabic arasuula miman yanqalibu calaa caqibiin sidaa ayaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam la faray asxaabtiina sidaa ayaa la amray fariintiina horey ka qaateen iyagoo salaada ku jira ma aysan dhihin waan hubinaynaa iyo waan ogaaneynaa ma aysan dhihine hore ayay ka qaateenoo oo isla markii imaamkoodii maclaeegii way isla wareegsadeen way isla wareegsadeen fasadaaruu way wareegsadeenoo wa kaanat wujuuhahum wejiyadooda waxay ahayd ila shaami shaam xaggeedii fastadaaruu ila lkacba kacbada xaggeeda ay aadeen waan cabdillahi bni cumar bn khadaab radi allahu tacala canhuma qaala baynama annaasu biquba waqti ayagoo masjidka quba jooga dadkii fii salaati subxi salaad subax ay tukanayaan id jaa-ahum aatin waxaa u yimid nin yimaada oo <coughs> min bani salima ah <coughs> reer bani salima faqaala wuxuu yihi ina nabiy sala allahu alayh wasalam qad unzila calayhi leylatu qad unzila calayhi leylata qur xalay waxaa nabiga lagu soo dejiyey aayado qur-aan oo waqad umir waxaana la amray an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo fastaqbiluuha qiblada xaggeeda aada weyn wa kaanat wujuhuhum shaam markaa wejiyadooda dhanka koonfur ayay xigtay oo nabigi sala allahu alay wasalam asxaabtiisii markaa waxay qaabileen dhanka waxay jireen maanwajiyadooda koonfurta ayay u jeeday kadibna way soo wareegsadeen oo dhanka qiblada ay soo aadeen kacbada xaggeedii xadiidkan marka muxuu inoo faa-ideeyey marka xadiidkan muxuu inoo faa xadiidkan wuxuu inoo faa awalan salaada subax ismun inay tahay maanaa kaanuu yusaluuna subxa salaat alfajri salaad subax inay magacyadeeda kamid tahay iyo in qofka halka qof ee caadilka hiqada ah kabarkiisa ilaa aqbalayo axkaamta waayo dadkan salaad iyagoo ku jira hal ninaa u yimid oo wuxuu yihi nabiga aayadaha kusoo degto qibladayaa la faray inuu u jeesto xagga kacbadi wuxuu kaloo tilmaamay masaajid iyo aimo inay jireen waqtigii nabiga sal ll slam oo masaajido fara badan oo lagu tukado inay jireen oo xadiidkana uu tusinayo xadiidka macaad binu jabalna uu tusinayo axaadiid kale badanna ay tusinayeen masaajidadu inay badnaayeen maxaa yeelay dadka waqtigii nabiga noolaa dhammaantooda masjidka rasuulka maysan wada imaan jirinoo oo qolo walbaba xaafadooda masaajida ugu yaalay meesha ayay ku tukan jireen qiblada koowaad ee qabla sanadka labaad hortii waxay ahaan jirtay baytlmaqdis ayaa loo tukan jirawen meesha hadda yahuudda ay haysta faka allahu asra iyo in la la nasakhay qibladii hore oo ahayd baytlmaqdis xaggeeda in loo tukado lagu nasakhay in maxaan idhaahdaa loo tukado dhanka qiblada oo dhanka kacbada kacbalmusharafa wuxuu kaloo xadiidka faaiideeyey iideeyey shayga haddii la nasaqo xukunkiisu ma sugnaanayo qofka mukalafka ilaa uu soo gaaro khitaabka naasiqa ah waayo dadkan aayadda waxay soo degtay duhurkii duhur casir cisho duhurkii ay soo degtay casraa la tukaday maqribaa la tukaday cishaa la tukaday salaad subaxa warkii soo gaaray marka intaa salaadihii ay tukadeen looma haysta wen oo maxaa yeelay ma soo gaarin khabarkii uusan soo gaarin wen oon lamana farin inay soo celiyaan salaadihii ay u tukadeen dhanka bayt ay u tukadeen lama farin wen bal qaar a ah waxay maleeyeen in salaadahaasi ay dayacmeen markaasa ilaahay soo dejiyey wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ilaa linaclama man yatabic arasuula miman yanqaliba calaa caqibih wma kana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi lara'uuf raxiim macnaha liyudiica iimaanakum macnaheedu waxa weye salaadihii aad tukateen ilaahay ma ahan midkii dayacayo wen oo ajirkeedu waad leedihiin midaana waqtigii la faray ayay ka bilaabanaysaa wuxuu kale xadiidkan inoo faa-ideeyey in qofka musaliga ah haddii uu qiblo meelaan ahayn u tukanay in la baraarujin karo oo qofkii loo sheegi karo oo la dhihi karo war qibladaadii meeshaan mahan inta waa qof tukanay haddaad aragto meelaan qiblada ahayn waad wareejinaysaa salaadii kama baxayo qofkii salaadiisina hore usii wadanaya oo wax kaban inta hore haddii uu dadaalay oo aysan ka ahayn tasaahul iyo iyo iyo maxay dhahaan fudaysi uusan u galin oo taxari uu ku galo oo markaa uu dadaalkiisii uu u mooday marka inay qiblada intaa xigto marka in la toosiyo oo qofkii qiblada la aadiyo salaadii intii horena qiblo la-aanta u tukadana way u jirtaa inta dambana ilaahay subxaana wa tacala wuu ka aqbalay biidn ilah baari wuxuu kaloo xadiidkan yahay aslu min qawaacid alfiqhiya ayuu kamid yahay oo ahayd almru lwujuubi almru lwujuubi nahyun can duddihi wen shay lays amray waajibnimadiisu wuxuu yahay sheyga kale reebkiisa ayuu dadku yahay macnaha shay haddii la isfaro wixii dadkiisii in layska reebay tusinaysaa hadda fiiri waxaa nabiga la faray qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tarada fawali wajhaka shadra almasjid alxaraam nabiga waxaa la faray inuu bayt macnaha kacbada musharafada wejigiis inuu aadiyo waxaa laga reebay in baytlmaqdis u jeesto hadda anaga ma yeeli karno inaan dhahno nabiga baytlmaqdis u tukan jireen aan tukano waayo waana laga reebay oo waa la nasakhay oo qiblada hore waa nasakh amru lwujuubi nahyun can diddihi weyn shay waajibnimadiisa lays amro wuxuu yahay nahyi didkiisa in layska reebo weyn shay haddii laysfaro wax kasoo horjeedaa layska reebo weyn iyo in axkaamtu in la nasakhayo inay ku banaan tahay iyo in sharciga sala sharciga alle subxaana watacaala fii xayaati rasuul sal slam in wax la nasaqo wax la dejiyo wax la waajibiyo ay jireen afcaasha nabiga iyo aqwaashiisa inay ummadoo dhan laazim ku tahay inay sameeyaan ilaa in daliil khusuusiyadiisii tusinayo in nabiga waxaan gaar yihin daliil tusinayo in la helo mooyaane inta ka horeysa waa shay oo dadka dhan laga wada rabayn laqad kaana lakum fii rasuulillahi iswatu uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowmi alaakhir waxaa kale uu xadiidka inuu faa shaqo oo fii istaaqili salaad la sameeyo hadday limaslaxati salaad tahay inay banaan tahay weyn in salaada maslaxadeedu ay ku banaan tahay can anas ibn siriin qaala wuxuu yihi istaqbalnaa istaqbalna anasan waxaan soo dhoweynoon ka hortagnay anas xiina qadima min ashaam marka uu kasoo galay shaam bilaad shaam waxaa laisku yihaahdaa suuriya filistiin urdun lubnaan intaasa waxaa laisku yihahdaa bilaad shaam maanaa istaqbalnaa anas anas ibn malig ayaan ka hortagnoo soo dhaweynay anas ibnu siriin iyo xafsa bintu siriin iyo maxamed ibnu siriin dad taabiciin oo waxay ajila ahaan culamana ah oo dadkii taabiciintii waaweynaana kamid ah min talaamiidta anas ayuu kamid ahaa anas ibnu siriin qadima min ashaami falaqiinaahu waxaan kula kulanay bicayni tamr meesha la yidhaahdo fara-aytu waxaan arkay yusallii asagoo ku tukanaya calaa ximaarin damaar dushii asagoo ku tukanayaan arkay uu wa wajhuhu wajhu anasna oo min diljaanib dhinac u saaxiib ah macnaha meesha uu u tukanayna ay tahay yacni can yasaari alqibla qiblada bidixdeedii ayuu u tukanayay faqultu qultu markaasaan iriu leeyahay ra waxaan ku arkay anasow tusallii ligayri lqibla adoo u tukanay qiblada meelaan ahayn maxaa ugu wacmin faqaala anas ibni malik wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu lowlaa anii raaytu aytu rasuula allah hadaanan hadaysan jiri lahayn inaan nabiga ka arkay yafcalu soo samaynayo maa facaltu maanan sameynin marka xadiidkii marka hore mawquuf mawquufuu noqon laha laakiin markuu arrinkan dambe sameeyey uu sheegay uu yihi nabigaan arkay isagoo sameynayo isagoo samaynaya ayaan arkay markuu yidhi ayaa wuxuu noqday xadiidka xadiid marfuuc oo nabiga xukm xukmu rafci uu qaatay waaba marfuuc oo anas bin malik wuxuu cadeeyey ficilkan inuu nabiga ka arkay weyn oo xadii nabi ama ficil rasuul uu yahay sala allahu aleyh ali wasalam can anas ibni siriin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi istaqbalana anas waxaan aan soo dhaweynay oon ka hortagnay anas ibni malik ayaan soo dhaweynay istiqbaal u sameynay xiina qadima min ashaam markuu kasoo galay magaalada shaam xaggeedii falaqiinaahu waxaan kula kulnay bicayni tamr meesha la yihaahdo fara waxaan arkay anas oo yusalii calaa ximaarin dameer dushii ku tukanayo wa wajhu anas wejigiisina min diljaanibin me dhinac mid u saaxiib u yahay yani wuxuu ula jeedaa diljaanibka can yasaari lqibla qiblada bidixdeeda iyuu tukanayay faqultu markaasaan ku iri leey anas ra waxaan ku arkay tusallii adoo u tukana ligayri lqibla qibla meelaan ahayne maxaa ugu wacan qibladaadoo kasii jeedaan arkay oo bidixda xaggeeda u tukanayay ee maxaa ugu ugu wacan weyn qaala markaasuu yihi lowlaa anii raaytu rasuul allah hadaysan jirin nabiga aan arkay oo yafcaluhu asoo samaynayo maa facaltu maanan sameeyeen oo nabiga ayaan arkay ayuu leeyahay oo qiblada meelaan ahayn u tukanayo ayaan arkuu yiri anas ibnu malik anas ibnu siriinna waa taan sheegnay wuxuu la dhashay maxamed ibnu siriin iyo xafsa bintu siriin waaliduhu wuxuuna kami waalidkiisii oo siriin wuxuu ahaa anas ayaa xuray min mawaali anas ayuu kamid ahaa hiqana waa ahaa maxamed anas ibnu siriin saxaabada uu ka wariyey khalqi kathiira way ka wariyeen jamaacadii oo macnaha asxaabu sunan axmed iyo saxiixeynka way ka wariyeen wuxuuna dhintay anas walaalkii kadib sanad iyo wuxuu ku dhintay thamaani cashara wa mia boqol iyo toban iyo sideed sano ayuu ku dhintay boqol boqol labaatan sano u gaaray ninkan da-diisa aada ayuu u dheeraatay nin da badan ayuu noqday oo dadiisii eh, ilaahay cimrigiisa ayuu dheereeyen fiqi xadiid marka xadiidka hadda aan akrinay maxaan ka faaideyna jawaasu salaati cala daabati ligayri lqibla in salaada lagu tukan karo sunooyinka daabada dusheeda sawaan kaana ximaaran aw baciira in lagu tukan karo sida anis xadiidkiisa u tilmaamayo iyo in dameertan la dhaqdo oo dameerulahli ximaarulahli la yiraahdo in lagu sunaysan karo dusheedii inuu daahir yahay ciriqigiisa dhididkiisii iyo wixii lamid ah maxaa yeeley haddaan la cunin macnaheedu ma ahan waayo biyahu afka geliyaab lagu weys qaataaba istixbaab istiqbaal istixbaab istiqbaal lmusaafiri inay mustaxab tahay qofka musaafirka inuu qiblada qaabilo laakiin haddii uu wax saaran yahay daruuri maahan wn daruuri maahan laakiin hadduu degan yahay dhulka joogo unbaa loo baahanya wn qofka daalibulcilmiga waxaa laga rabaa wixii uu u arko inay khilaafsan tahay sawaabka inuu weydiiyo macalinka si looga shaafiyo ama looga jaahil bixiyo weyn in lagu dhaqmi karo alcamalu bilishaarati almufhama ishaarooyinka la garanayo in lagu dhaqmo oo maxaa yeelay ishaarada yumi wuxuu ishaaraya marka laleeyahay waa ku dhaqmid weyn iyadana iyo nabiga in lagu daydo aliqtidaa binabi sal sl anas ibn malik wuxuu usamey maxay tahay rasuulka ayuu ku arkay isagoo samaynayo waatuu leeyahy haddaanan arki lahayn nabigu samaynayo ma aanan saas ayuu yiri anas ibn malik radi allahu tacaala canhu darsigeenan maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور أنتم نجوم للدنيا